أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعشر كان امتixanaha ee ka warramayey mucjisaadka ilaahay ku manaystay nabigeenna moxameda sala allahu calayhi waaalih wasalam waxaanu maanta mar kale tilmaami doonnaa mucjiso ka mid ah kuwaya ugii faraha badnaa ee ilaahay siiyey ee ku sharfay ee uu ku karaameeyey rasuulkeenna sala allahu calayhi waaalih wasalam waa mucjisadii weynayd iyo aayaddii cadiimka ahayd ee ilaahay subxaanah wa tacaala ku khasisay rasuulullaahi moxamed sala allahu calayh wasalam waana dhacdada caanka ah ee ay inkireen ee ay dafireen ama ay diideen in badan oo rasuulka necbay sala allahu calayh wasalam waa al-isra waalmicraaj waa dheelmintii rasuulka sala allahu calayh wasalam la guurogeliyey degaankiisii maka laga guurogeliyey ilaa baytalmaqdis uu ku intihoonayay iyo curuujkii laga dallacay ee kor loo qaaday min beyt اlmaqdis ilى samaawaati اlculaa samaawaadka sare ilaahay gaadhsiiyey sida la qabo ee saxiixa ana waxa weeye dhacdo rasuulkeenna salى اllahu alيه wasalam ku khaasa oo aan lala wadaagin ambiyadii hore lama wadaagaan rusushu lama wadaagaan cid kale oo la wadaagtaa haba yaraatee ma jirto bimacnaa waxaynu uga jeednaa nebi ama rasuul inta la qaaday wax lagu soo waajibiyey shareeco iyo kitaab loo soo dhiibay intaa ka bacdina la soo celiyey waa keligii weeye rasuulku sala allahu caley wasalam haddii qof yidhaahdo oo miyaan ilaahay nebi ciiseba nolol ku qaadin oo sax wey bal rafacahu allaahu ilayh ilaahay nebi ciise waa qaaday laakiin markiiba ma soo celin ee wuxuu soo noqonayaa aakhiru zamaan waxa loo qaadana ma ahayn in wax lagu soo waajibiyo ee ilaahay subxaanah wa tacaala ibtilayn uu qaar ku ibtilaynayey ayuu kor u qaaday ayay aamineen in la dilay qaarna ay aamineen iyaguba dileen waxaa kaloo la odhan karaa idriis waxaa dad badan iska dhaadhiciyaan nebi idriisna kor baa loo qaaday iyagoo deliishanaya warafacnaahu makaanan caliya aayadda ilaahay suuratu maryam ku leeyahay waxaa xaqiiqa ah nebiyullaahi idriis adduunka ayuu ku dhaqnaa isaga ayuu ku geeriyooday halkii uu ku dhintayna waa lagu aasay ilaahay qaadidda uu sheegayana waa rafcigii macnawiga ahaa waa dallacsiinta xagga darajaadkiisa la dallacsiiyey ilaahay baa qiimo u yeelay darajo qaaliya ayaanu gaadhsiino alla leey oo waxay la macno tahay aayaddu ilaahay yidhi warafacnaa laka dikrak nebi moxamed sala allahu calayh wasalam qiimahaaga iyo sheegsheegaaga iyo magacaaga ayaanu sarraysiinu ilaahay leeyi sidaasay tahay nebiyullaahi muuse calayhi salaam oo wada taqaanaan kaliimu uraxmaan ilaahay uu la hadli jiray markii towraad lagu soo dejinayey arladaa lagula ballamay wa waacadnaa muusa alaaiina leylatan wa atmamnaaha bicashrin fatama miiqaatu rabbihi arbaciina leyla arladaa lagula ballamay duuru saynaabaa lagula ballamay halkaasaa loogu soo dhibay towraad intuu maqnaana qoomkiisii baa dib loo ibtileeyey waa kuwii caabudi jiray dibiga ama cijliga amaa sababaha ilaahay rasuulkeenna sala allahu caleyh wasalam u dheelmiyey ee samaawaadka u geeyey way fara badnaan karaan laakiin saddex baa lagu soo khulaaseeya sababka koobaad rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la ilowsiinayey oo laga sabirsiinayey dhib badan oo ay u geysteen qolooyinkii ka soo horjeeday qolooyinkii ka soo horjeeda oo reema ka leh oo daa'if leh oo kayrkood leh dhib ay u geysteen markii adeerkii iishay abi aalib uu geeriyooday xaaskiisii qiimaha badnayd ay geeriyootay ka kabacdi dhibkay u geysteen ayaa lagu soo ilowsiinayey caalam kale oo laga taageersan yahay oo laga jecel yahay oo malaa'igtu camirtay ciidanka ilaahay ayaa la soo tusayey taasi mid bay ahayd qadiyadda labaadna waxa weeye salaadaha shantaa ah ayaa lagu soo waajibinayay isagoo arlada joogaba waa lagu waajibin lahaa laakiin waxaa layna tusayaa qaayaha iyo qiimaha iyo sharafka salaaduhu ilaahay ka ag leeyihiin iyadoynu ognahay soonka iyo sakada iyo xajka iyo sharaa'icda kaleba arlada isagoo joogaa lagu waajibiyey shayga keliya ee rixlada qaaliga qaaligaha loo qaaday iyo socdaalka intaa leegi wuxuu tusayaa halka uu ilaahay subxaanaه wa tacaala ka taagan yahay sababta saddexaada loo qaaday waxa weeye qur-aankaa caddeeyeye aayaadka ilaahay inuu soo arko aayaadka ilaahay ee aadka u waaweyn inuu indhaha ka soo qaado waayo maqalka iyo araggu isku mid maaha waxaa aad iyo aad u xeel dheer aragga ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahy subxaana اladii asraa bcabdihi leyla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xawlah linuriyahu min aayaatina waxa xuma ka dheeroo ka nasahan xumaan allaha addoonkiisa qaaday ee ka guuro geliyey maka oo beledkii xurmada lahaaya geeyey baytulmaqdis oo masaajidda qiimaha badan ah ayuu ilaahay geeyey haddana kor baa looga sii qaaday maxaasaa loo yeelayaa inaannu aayaadka iyaga soo tusno wax badan oo aayaadka ilaahayana dhacdada iyo socodka iyo socdaalka uu ku soo arkay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaananu arki doonaa sardinta aynu sardino ama rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu ka warramayay qaabkay u dhacday rixladani waxa uu yidhi utiitu bilburaaqi farakibtu waxaa lay keenay buraaq waana xayawaan dameerkana ka dheer baqashana ka gaaban ayaa lay keenay qoobkeedu wuxuu ku dhacaa halka ay isheedu gaadho ayaa qoobkeedu ku dhacaya markaasaan fuulay waxaanan ku tegay bayt almaqdis waxaanan ku xidhay xalaqada ama giraanta ama meesha lagu xidho ee malaa'igtu ay ku xidhan jireen wixii ay dawaab wataan ayaan ku xidhay markaasaan masaajidkii galay waa masjid masjidul e laba ragcadood ayaan ku tukaday jibriil baa wuxuu ii keenay laba weel mid caana ayaa ku jira midna khamri baa ku jira labadii baa la yidhi kala dooro rasuulku sala allahu calayh wasalam ilaahay baa hanuuninaya ilaahay baa hagaya wuxuu qaatay weelkii caanaha dhiilkii ayuu qaatay deeta waa qurqurhiye waxaa lagu yidhi ikhtarta alfitra fidradii iyo islaamnimadii iyo toosnaantii ayaa dooratay ama riwaayad kale say leedahay hudiita wa hudiyat ummatak adiguna waad hanuuntay ummaddaaduna way hanuuntay haddaad khamriga qaadan lahayd hawiita wa hawiyat ummatuk adiguna waad lumi lahayd ummaddaaduna waa amban lahayd oo waa lumi lahaayeen ee riwaayad saddexaadoo ibnu hishaam waxay ku darayaan in biyo loo keenay weel biyaana uu saddex ku ahaa oo lagu yidhi haddaad biyaha qaadan laydna adna waad qarqoomi layd ummaddaaduna waa qarqoomi layd laakiin riwaayadda biyaha sugaysa dhiil saddexaad iyo tadhiil malaba sheegaysaa labada midna ma sugna waxa sugan labada weel caana ah iyo weel khamriya labadaa la kala doorransiiyey e, caanuhuna waxay leeyihin khasaa'is aad u fara badan oo wanaagsan waxaanay ka turjumaan xataa haddaad ku riyooto adoo caana cabbaya waxaa lagu fasiraa hanuun inaad hanuunayso ayaa lagu fasiraa baynamaa haddaad khamri ku riyooto xaalkaagu khatar yahay marka rasuulku sala allahu calay wasalam markuu intaa arkay waxaa ku xigay in loo sameeyey camaliya jiraaxiya qalliin riwaayaadkuna waxay u badinayaan qalliinkaasi inuu ahaa maka oo intaan makaba laga soo qaadin malaa'igtu qalliin bay u sameeyeen ay soo saareen wadnihii waa ay maydheen tasti ama tishti ama waxaad tidhahdaan saxanba ama baaf waxaa doonto dhahoo dahab ah ayaa lagu soo qaaday oo lagu maydhay isagoo iimaanana waa lagu celiyey ka bacdina halkii baa la tolay qalbigii qalliinkuu markii ee rasuulku ku dhaca ma aha sala allahu caleh wasalam isagoo yar oo cadeega oo mujo ah oo baraar la joogana waa la qalay culimmaduna waxay ku kala duween labada qalliin kaa horena wuxuu ahaa ikhraaju xadi shaytaani minhu meesha ibni aadamka laga waswaasiyeba waa laga tuuray halka shaydaanku inaga waswaasiyeba rasuulka sala allahu alay wasalam waa laga tuuray markan dambena xikmad iyo iimaan iyo cilmi ayaa lagu cabeeyey oo lagu buuxiyey markaasaa lagu tolay anas ibnu maalik radi allahu tacaala canhu oo rasuulka khaadimuu ahaa xadiiskanna wariyaa wuxuu yidhi waxaan arki jiray rasuulku markuu maryaha furo liidkii halkii laga tolay ayaan arki jiray buu yidhi xariiqii waaban ishan ka qaadi jiray buu markay halkaa marayso rasuulka calayhi salaatu wasalaam jibriil ayaa qaaday aalad baa loo dhigay samaawaadka lagu fuulo ilaa samaaءi اdunyaa waxaa ka muuqata xadiiska ilaahay subxaanah wa inuu shay walba nidaam ku abuuray samaawaadkaasi way xidhan yihin albaabbay leeyihiin cid baa waardiyeysa ogolaanshayaa lagu galaa waa halkii inaguna aynu ka soo qaadanay wixii nidaama miyaad wadataa ogolaanshiyo maxaad ku gelaysaa kaar ma wadataa codsi ma wadataa ma lagu casuumay in wax la nidaamiyaa waa wax aad u wanaagsan fawdada diintani ma ogola inagoo og samaawaadka inaan cid kaleba gelay xataa shayaadiintu hadday u dhowaato la rajminayo haddana ilaahay nidaamkaasu u dhigay jibriil baa garaacaya waa ayo ashrafu ahli samaawaat ayaa garaacaya waa ayo waa jibriil yaa kula socda muxamed awaqad ursila ilay miyaa loo fariin dirayo ma haystaa iyo ogolaanshiiyo maasuu ihi nacam waa laga furay wuxuu ku arkay samada koobaad nebiyullaahi aadam calayhi الsalaam wuu soo dhowey waa la isbaray jibriil baa isbaraya wuxuu idhi marxaban bilibni saalix wanebiyi saalix inanka saalixee qiimaha badan oo soo dhowow nebiga wanaagsan ee qiimaha badan oo soo dhowow halkii waa sii dhaafeen samarlabaadkiina way garaaceen adugu waxaad odhan lahayd haddii samada koobaad la adkeeyey oo taa hore ogolaashiya lagu soo dhaafay wixii intaa ka dambeeya inay iska furnaataa oo malaa qurux badnaan layd maya samo walbaaba nidaamkeedii iyo qorshaheedii iyo habkeeda fadhiya gaadhkeedana waa leeday waa la garaacayaa tii labaadna waa kuma ah. jibriil yaa kula socda moxamed miyaa loo fariin diray haa markaasaa laga furaya iyadana wuxuu ku arkay labadii nebi ee isu habra wadaagga ahaa ciisa bni maryam iyo yaxya bnu zakariya waa soo dhoweeyeen waxay dhaha marxaban bilakhi الsaalix wاlnabiyi eh, الsaalix walaalka wanaagsan oo soo dhowow iyo nebiga wanaagsan oo soo dhowow halkaa culimmadu waxay ka qaataan nebi kasta oo rasuulka ku yidhaa bilibni saalix inanka wanaagsanow abtirsiintiisu way martaayo waalid buu u noqonaya ka idhaa alakhi saalix walaalkow soo dhawowna abtirsiini kama dhaxaysee walaalnimadii nebinimada ayaa ka dhaxaysa waa halkay usoo qaataan idriis inaanu ka mid ahayn aabbayaashii nebiga sala allahu alay slam waa arki doonnaa waana inoo soo socota samadii saddexaadna waa la garaacay sidii si leeg baa looga furay nebiyullaahi yuusuf uu ku arkay laysber layse salaan intii baana isku yidhaahdeen alakhi saalix iyo annabiyi saalix ayuu ku soo dhoweeyey wuxuu rasuulku sal ly slam ku faaleeyey nebi yuusuf baan arkayoo faidaa huwa qad ucطiya shatra alxusn waxa weeye nebi ilaahay siiyey quruxda markii laysu geeyey kala barhkeed ayaa la siiyey waax dhan buu leeyo quruxda ka mid a ah, ilahay baa ku galladay culimada rasuulka salى اllahu alيه waslm sifaadkiisa tilmaana waxay dhahdaan إida kaana nabiy اllahi yuusufa qad ucdiya shadra اlxusn fanabiyuna muxamed qad ucdiya kula اlxusn haddii nebi yuusuf kale bar la siiyey nebiyullaahi moxamed quruxdu say u dhan tahayba ilaahay subxaana wa tacaala waa siiy waa ay sii dhaafeen samadii afraad bay garaaceen sidii baa looga furay idriis baa jooga oo isku arkeen laysbar waxaanu ku soo dhaweeyey marxaban biاlakhi saalix wالnabiy saalix sii dhaafe samada shanaadna waa loo furay haaruun buu ku arkay isna waa soo dhaweeyey walaal wanaagsan oo soo dhowow iyo nebi wacan nebiyullaahi muusa tii lixaadna uu ku arkay nebiyullaahi muuse markii la isbaray ee uu nebi moxamed sala allahu calay wasalam weydaartay ayuu ilmeeyey maxaad la ilmaynaysaa buu yihi waxaan la ilmaynayaa لأنa غuلاamا buعiثa baعdي ydkل الجaنaةa min umatihi أكثara min umati waa waxaa loo yaqaana alkibطة waa xagga tartanka ayaa uu la tartamaya xasad ma ah wuxuu leeyahay waxaan la oogaya nasiibka ilaahay walaalkayga isagoo igana dembeeye igana yar ayaa ummaddiisu ay jannada kaga badanaysaa ummaddaydii reer bani israa'iil samada toddobaad baa haddana loo furay nebiyullahi ibraahim bay isqaabileen wuxuu ku yihi marxaban bilibni saalix wanebiyi saalix waxa isweydiin leh uma intaasunbaa nebiyaal jooga samaawaadka waa maya ee waa intay is arkeen waxaa dhacdo marar badan adugu inaad magaalo ama meel qabato dadkii joogay midh iyo labiyo saddex iska aragtaan ma odhan kartaa magaaladii heblaayo hebel iyo hebel uunbaa joogay uun maad odhan kartaa maya lakiin waxaad odhanaysaa waxaanu is aragnay hebel iyo hebel cidday isku beegmeenay sarkeene alla ugu talagelay weeye laakiin ambiyadii kale waa ay joogaan markii halkaa ay dhaafeen rasuulku sal ly slam wuxuu ku arkay samaawaadka toddobaad ee albeyt almacmuur oo ilaahay ku dhaartay subxaana wa tacaala waa beyt aad u weyn waxaanay axaadiista qaar tilmaamaysaa xasan ah darajadooda ay xasan tahay inay kacbada isku beegan yihin wa tuuri wa kitaabin mastuurin fii raqin manshuurin wاlbeyt اlmacmuuri wالsaqfi اlmarfuuc wاlbaxri اlmastuur marka kacbada iyo beytulmacmuurkaa isku beegan sa innagu aynu ugu dawaafno kacbada ayaa malaa'igtuna ugu cibaadaystaan beytulmacmuur weliba maalin walba toddobaatan kun oo saxaabi ayaa ku tukada toddobaatan kun oo malag ayaa ku tukada dibna uguma soo noqdaan noloshooda waa ay sii dhaafeen waxay gaadheen sidratulmuntahaa geedka lagu gebagaboodo macnaha lagu muntaha waxa weeye jibriil baan dhaafin ama rasuluna sal ly slam waa sii dhaafin markuu yihi jibriilow ina marna wuxuu yihi low tajaawastu shibran laxtaraqtu haddaan taa ka dhaafi lahaa waan gubanaya heerkii alla igu talagalay waa halkaase adugu soco fakaana qaaba qowsayni aw adnaa faawxaa ilaa cabdihi maa awxaa maa kadaba alfu'aadu maa ra'a ilaahay subxaana wa tacaala aad buu ugu dhowaaday wuxuunuu rasuulku gaadhay sal ly slam heer uu maqlo sanqadha qalinka lagu qorayo looxalmaxfuudka sariir alqalam ayuu maqlaayey halkaa markuu tegey ilaahay subxaana wa tacaala wuu u waxyooday saddex shay buu soo siiyey saddexdaa shay uu soo siiyey waxay ahayd salaadihii oo konton ah iyo khawaatiimu suurati اlbaqara imaamu muslim riwaayaddiisa ayaa caddaynaysa suuradda baqara labada aayadood ee ugu dambeeya maalintaasaa habeenkaasaa loo soo dhiibay iyo anna allaha yakfiru liummatihi almuqaximaat maa lam tushrik biاllaah dunuubta waaweyn ilaahay wuu u dhaafayaa ummat muxamed hadday shirkiga iska ilaaliyaan alxamdu lilah hadday shirkiga iska dhowraan dunuubta waaweyn in laga dhaafayo saddexdaasaa loo soo dhiibay rasuulku sala allahu aleyh wasalam waa la soo laabtay garo oo wuxuu la soo dhaafay samadii toddobaad markuu talixaad marayo ayuu qaabilay nebi muuse nebillaahi muusaa waraystay wuxuu ku uhi intaasaa laygu soo waajibiyey wuxuu uhi maya jarabtu nnaasa qablak wacaalajtu bani israa'iila ashadda almucaalaja farjic ilaa rabbika fas'alhu takfiif anigaa dadka soo tijaabiyeyo faraha kaga soo gubtay anaa kaa horreeyey waayo araggaa la waraystaa ree bani israa'iilna waa la rafaaday qoomkaaguna way ka daciifsan yihiine ku laaba ilaahayo wax iga daadheh waa talo addiinu nasiixa nasiixadii uu bixiyey rasuulku waa yeele waa la laabtay shan baa laga dhaafay riwaayadka qaar waxay tilmaamayeen toban laakiin shan shanta ayaa sax ah shan iyo afartan buu la soo noqday haddana muuseu qaabilay muuse intiibuu ku yidhi ku noqo wuu ku noqday shan kale way socotay socotay socotay markay shan marayso inta hadhay ayuu haddana muuse wuxuu leeyahy maya weli waa badanta ummaddaydaan la soo rafaadee intan idinku badanee ku laabo rasuulku wuxu uhi sala allahu caleyh sa'altu rabbii xata istaxyaytu ilaahay weyddiiye weyddiiye weyddiiyayo waan xishooday xeerkaa wixii ka dambeeya ilaahay kulama noqonaayo ee walaakin ardaa wa usallim raalli baan ku noqonaya waanan aaminaya saasaan ku daynaya markaasuu rasuulku sal ly slam saa ku socday ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa diray cid dhawaaqda amdaytu fariidatii wakhafaftu can cibaadi faralkaygiina waan socodsiiyey addoommahaygiina waan ka fudaydiyey markaasaa waxaa lagu daray khamsun fi اlcaddi wa khamsuuna fi اljr tiraduna waa shan tayada iyo ajarkuna waa kontonkii culayskuunbaa inaga dhacaye manfaceedii inagama dhicin salaad walba waxaa lagu daraya un sagaal kale ama ziro baa lagu daraya salaad walba toban bay la qiimo tahay culayskeeduna waa midh bal waxaad sawirataa haddiiba kontonka aynu tukan lahayn nolosha inoo hagaagi lahayd maxay tahay afar iyo labaatanka saacadood toddobiyo labaatankii daqiiqo ee walba salaad baa la eedaamilaa subxaana allah ilaahay nicmada aynu siiye weeye culayskiina uu inaga dhacay manfaceediina inagama dhicin rasuulka sal slm waa la soo celiyey markii la soo celiyeyna ambiyadiioo isku dhan ayuu beyt اlmaqdis ku tukiyey iyaduna waa calaamad kaloo tusaysa inuu yahay hormoodka iyo horgalaha iyo ka ugu fadli badan ambiyada ilaahay subxaana wa tacaala soo diray intaa ka bacdi rasuulka waa la soo celiyey daabaddii baa la soo saaray maka ayuu ku soo laabtay gurigii uu ka dheelmaday oo ahaa gurigayna adeertii umuhaani binti abi aalib oo ah qof dumar oo muslimad ah ayuu rasuulku sala allahu caleyh wasalam ku soo laabtay subaxii markuu salaaddii subax tukaday ee uu damcay inuu baxo ayuu yidhi ashacarti yaa ummihani ummahaniyey ma og tahay inaan xalaydi ka tegay oon baytalmaqdis way yaabta waxaanayd maqli jirtay in bil loo sii socdo filistiin billa laga soo socdo xalay baan tegey waana soo laabtay aad baa madaxeeda uga weynaaday ka bacdina ilaahay waa idheelmiyey oo samaawaadku isaaray waxaa tii yaa rasuul allah yaa rasuul allah cid kale ha u sheegin mushrikiintu iyoy kuga caabaynna ha u sheegin wallaahi la ukhbirannahu buuri wallaahi waan ku warramaya waan ku warramaya waan ku warramaya ee waxyaalaha ibtilada ku noqday gaaladii xilligaa joogtay iyo qaar xataa islaam ahaaba oo ay dib u gaaloobeen waxaa ka mid noqday umuurahan soo socda kow xalay baan dhaqaaqay meeshii bil loo soconayey anoon wasaaishan casrigaa ah raacin oo wasaa'ishii hore caadigaa ah isticmaalaya awrtii iyo waxyaalihii ayaan xalayta tegey oon ku tukaday oon ka soo laabtay aad bay ugu weynaatay riwaayaadka qaar waxay tilmaamay inuu abujahal u sheegay abujahl yidhi maskaxdaadu miyay joogtaayo waxaanaad ku hadlayso waad garanaysaa miyaa hayo waan garanaya oo tolkaa waan u warrama waan soo jeediyaa hayo soo jeedi afkuu gacanta gelay yaa macshara quraysh wuxuu isleeyahy maantumu maxamed sakal idiin galay sakashuu idiin galayna waa ku soo jiidaysaan khalaas maanta ka bacdina taraaquu damba dhigi maayo wuu qayliye waa laysu yimi wuxuu ihi xalayto ayuu leeyahy waxaan tegey baytlmaqdis wuxuu ihi xalay baan tegey weliba waan dhaafay samaawaadka ayaan fuulay ka sii darano way ka sii way sii yaabeen markay waxoogay hadlayeen buu yihi xataa samaawaadka waan ka gudbay iyana waxay ku noqotay fajciso saddexaad fajcisada afraad waxay noqotay jannadiina waan daalacday naartana waan daalacday jannada waxaanaan ku soo arkay naartana geed ka baxaan ku soo arkay washajaratu almalcuunata fi lqur'aan intay dhaqaaqeen bay yidhahdeen wax walba waanu kaa maqli jirnaye ma maantaad tidhi geed baa dab ka dhex baxa iyadoo la og yahay geedkiiyo dabku inay col isu yiin waa lagu ibtilaynaya waata keentay dad islaam ahaan jiray inay maalinkaa kabacdi dib u gurtaan oo ay gaaloobaan waa markay damceen in abubakr sidiiq radi allahu tacaala canhu ay karkaarka weydaariyaan waxay yidhaahdeen ma maqashay waana qaab la isticmaalo oo qofka markaad warka ku weynaynayso haddaad si sahlan u sheegto way la sahlanaanaysa ama haddaad kun la bixiso madaxa kabsato xaggaa u jeesato afka marooriso waxaa la maqal oon la arag oo aan hore loo arag buu la yimi aad tidhaahdo qofka u kacayaa isagoo cirka marayaad wixii u sheegaysa wax walay ku kicin kareen way sameeyeen abubakr radi allahu tacaala canhu wuxuu yidhi lain qaala dalika laqad sadaq hadduu yidhi iska hubsanaya ilaa afkiisa kama haye haddiiba uu yidhi waa runtii buuri war miyaad iska rumaysanaysaa haa marka horeba in samaawaadka looga soo waxyoodo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyi ku soo dejiyey oo malag u soo diray ayaan aaminay maxaan u aamini waayey in ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa geeyo waa maalintuu qaatay magacan asidiiq waa maalintuu hormood u noqday qolooyinka la idhaha asidiiqiin cid alle ciddii run badana ah quraysh waa yaabeen waxay dhn ninka imtixaama isaga ku daynine imtixaama taariikhdiisana way yaqaanaanoo weligiiba agtooda kama uu tegin marka laga taga laba goor mar meel dhexaa laga soo celiyayo saddex iyo toban jir ama koob iyo toban jir buu ahaa marna wuxuu tegey busra shaam oo urdun ah mabuu dhaafin baytalmaqdis inaanu arag way ogaayeen waxay raggii yaqaanaha loo yeedho waa loo yeedhay bal sifee rasuulku wuxuu uhi sala allahu alayh waaalih wasalam meelaha qaar baa madmadow iga galayo fajallaaniya allaahu lahu fajallaaniya allaahu lii ilaahay baa ii muujiyey markaasun baan ila waxaan arkaye halkaasaan ka tiltilmaamay xilligaa hore mucjiso khatar ah oo aan caadi ahayn bay ahayd in meelaana joogin aad sidaa u aragto oo aad tiltilmaanto laakiin maanta innagu waxaynu aragnaa tiknolojiyaddan bini aadamkiisu geegeeyey meel heblaayo ninka taagan ayaa halkaa kaaga soo sheekaynaya markaasaa arkaysa markuu madaxa xoqanaya iyo markuu saacadda hagaajisanaya iyo waad arkaysa bal waxaa dhici karta makhluuqa meel heblaayo iska lugaynaya inta kamaradda lagu qabto inaad aragto marka waa ilaahay wuxuu fudaydiyey weeye wayakhluqu maa laa taclamuun waxyaalaha ilaahay awoodda u leeyahay ee wax inaga yar siiye weeye markuu sifeeyey maxay yidhaahdeen ma ay rumayn ama alwasfa faqad sadaq bay yidhahdeen xagga tilmaanta waa runtii may odhani ilaahay baad u fudaydiyey ilaahay baa geeyey agga ru xagga wasfiga iyo tilmaanta wuu caddeeyey waxaa ka dhina inu yidhaahdaan waa runtii oo wuu tegey ilaahay baana galladaye waa rumayn dalaa'il kalena waa u raaciyey wuxuu uhi waxaa kaloo ii daliila safarkii reer bani fulaan meel heblaayaan xalay ku soo maray sanqadhayadiina awr baa ka diday awrkaa didana meelheblaaye subaxa ka helaya hadhow iyaga waraysta meesha la yidhaahdo daxyaan waxaan ku soo maray safarkii kale ree hebel weel u dednaayo biyo ahaana waaban ka cabbay taasna waa amaarada weydiiya iminkana waxay ka soo gelayaan meesha la yidhahdo tanciim iyo karintaa awr baa ugu horeeya madowbacada awraq madowbacada oo ay saaran yihiin laba haamoodoo waaweyn ama qaraaratayn oo midna ay madow dahay midna ay caddahay orod ee layse sii daayey bal tanaaba ugu dhowe imika aynu aragno sidii baa u dhacday waaba awrkiibaa ugu horeeya iyagii baa la weydiiye welkiinaa ka warrama xalay biyaanu ku dadanay saakana biyo la'aan baan ugu soo toosnay allah sixirkiisu muxuu fogaaday ilaa biyii melheblay ayuu sixir ku laacaya subxaana allahi alcadiim insaanka marka shaydaan kaxaysto ee uu qabqablaha u garaaco sidaasunbuu u duufsadaa inay rumeeyaan bay ahayd dadka laakiin ahlu iimaanka ahi waa ay rumeeyeen ilaahay subxaanah wa tacaalana waa ay ugu mahadnaqeen nicmadaa weyn qisadaa iyo mucjisadaa qaaliga ah ayuu ilaahay rasuulkeena sala allahu caleyh wasalam siiyey maxaa laga faa'iidayaa ee duruus ah waxaa ugu horaysa rasuulka sala allahu calayh waaalih wasalam dhiiranaanta iyo geesinimada ilaahay ku galladay haddii mid kale oo marka horeba la caayey oo la ceebeynayey oo lagu soo taagnaa haddii intaa la marsiin lahaa iska mastuuru is odhan lahaayo yaan hadal iyo hugun kale bilaabmine bal iska qarso ama inuu dhexdhigu yidhaa intay doonaa ha ku gaaloobaan intii kalena ha ku islaanto waxa wey waa geesnimada rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay tilmaamaysaa oo kale iimaanka abubakr asidiiq radia allahu canhu inta uu gaadhsiisnaa iyo awoodda uu lahaana waa laga qaadanayaa waxaa kaloo yana muhiima in laga qaato kuwan inkiray iyo kuwa dib u gaaloobayba waxay ku miisaameen garaadkooda iyo awoodda khalqiga hadday ku miisaami laayeen awoodda ilaahay may la yaabeen manay qariibsadeen maxaa yeele ilaahay wax walbaaba waa u fududyihiin ina allaha calى kuli shayin qadiir wafacaalu lima yuriid inamaa amruhu ida araada shayئa an yaquula lahu kun fayakuun marka waxay ku miisaameen awood bini aadam awood bini aadamna halkaa kama soo laabatee awooddii ilaahay bay meesha ka saareen qadiyadda afraad ee muhiimkayn doonna in yar istul taagnaa waxa weeye salaad buu ilaahay soo waajibiyey salaaddaa uu soo waajibiyey qaabka loo waajibo waa garanaysa waa xidhiirka u dhaxeeya ibni aadamka iyo ilaahay waa ilaahay subxaanah wa tacaala shayga ugu horeeya ee uu maalinta qiyaamo xisaabiyo haddii ku hagaagtana wixii kaleo dhan waa ku hagaagaya hadday iyadu hagaagi weydana wixii kale waa ka xumaanayaan salaadaha shantaahi waa kuwa bakhtiiya oo baabi'iya wixii dunuubaad gasho rasuulkuna sala allahu calayh waaalih wasalam wuxuu ku tilmaamay qofka salaada tukan waayaa inaanu ilaahay subxaanah wa tacaala diintiisa meel la kaga jirin sidaa awgeed salaadda ilaahay rixladaa ku waajibiyey waajib weyn baa inaga saaran nafteenna iyo eheladeenna iyo guryaheenna iyo macaarifteenna aynu sidaa u dhaanno inta tukataana salaadooda ha hagaajiyeen salaad meel mar ah oo wuxu goynaysa oo maalinta la qiimeeya qiimogala ha u noqoto kuwa aan tukanna ha u dardaarmeen ilaahay subxaana wa tacaala diinteenna cilmi naafica ah haynoo siiyo camalkeenna ilaahay saalixa ka dhigo ilaahay subxaana wa tacala addunya akhraba hayna ilaaliyo